لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم وأمره إلهي سبحانه وحفري فيها في سورة التوبة إلهي وحكفري بالبراءة براءة in laga bari noqdo laiska takooro oo la gooyo min cuhuudi lkufaari gaalada ballamadoodii iyo wa nabdi cuhuudihim cahdigoodii iyo ballanka in loo tuuro ilayhim ayaga oo laga baxo layidhahdo waannu ka noqonnay wax cahdi oo noo dhexeeya xilligan laga bilaabo ma jiro ama diinta islaamka soo gala ama dagaal u diyaargarooba wa jacala ilaahay wuxuu ka yeelay ahla alcahdi dadkii sulxiga iyo cahdiga lahaa fii dalika arrinka talaata aqsaamin saddex qaybood baa alla u qaybshay qisman qaybi amarahu ilaahay wuxuu faray suubanihiisa biqitaalihim uu la dagaalamo uu laayo wahum qismigana waxaa weeye aladiina naqaduu cahda ballankii suubanaha nimankii burshay ee cahdigii ilaahay ka baxay ee muslimiinta dhakray kuwaas wey oo walam yastaqiimuu lahu nabigaan u toosnaanin oon cahdigii iyo ballankii aan ka soo bixinoo khayaanada ku kacay faxaarabahum subanuhu waa la dagaalamay wadahara calayhim waana ka guulaystay wa qisman qaybta labaadna lahum cahdun mu'aqatun ahdi iyo sulxi iyo ballan madalaysan bay lahaayeen lam yanquduuhu aysan burinin oo aysan ku ciyaarin walam yudaahiru aysan ku kaalmaynin calayhi nabiga dushiisa axad aadama oo la dagaalamaya gaalo kaloo nabiga ishayaana maysan ku taageerin oo maysan taakulaynin ayaguna ballankii ma burinin idan kuwaasi fa amarahu ilaahay nabigu wuxuu amray qaybtaas an yutimma lahum inuu u dhammaystiro cahdahum ballankoodii iyo mxu axdigoodii ilaa muddatin madashi loogu talagalay markaa uu lahaa qoliha maadaama cahdi iyo mudal aan dheerayn ay leeyihiin dhowr bilood ama mxuu ahaay laba bilood saddex biloodah ayaguna aysan ku kicin fal ka dhana cahdiga oo aysan soo taageerin axad nabiga colla ah ilaahay wuxuu baray subanihiisii fa atimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim wa qisman qaybta saddexaadna lam yakun lahum uma ahaani cahdun wax ballan ah walam yuxaaribuuhu nabiga lamaysan dagaalamin qaybta saddexaad waxayan qolyaha nabiga axad uusan u dhexayn oo carab iyo mushrikiin kale ah wa maca daalika nabiga aan la dagaalamin oo la colaytamin aw amase kaana lahum cahdun mulaq ama waxay lahaayeen ballan furan oon muddo lahayn furan oon muddo lahayn fa amarahu ilaahay kuwaas wuxuu faray nabigu fa amara ilaahay wuxuu faray an yuajilahum inuu u madaleeyo nimankaas arbacata ashhurin kuwa ayagu aan ballanka lahayn ama cahdi mutlaqoon madan lahayn lahaa ilaahay subariis wuxuu faray afar bilood in la siiyo afar afartaa bilood nimayow soo fikiro oo ama diinka islaamka soo gala oo aadamuhu waxay doorteen doorta ama dagaal u diyaargarooba wey faida nsalakhat markay dhammaato afartaa biloodii qaatalahum nabigu inuu la dagaalamaa la faray wahiya alashhuru alarbacatu madkuura fii qowlihi tacaala waana afarta bilood lagu sheegay ilaahay kitaabkiisa fasiixun fi lardi socda oo dhulka qaada le arbacata ashhurin waclamuu annakum hayru mucjizi Eh, waxaa leh afartaabad igu danaysta oo markaasi ka soo fikira arrinkiinna laakiin afarta hadday dhammaato maxaa yaala fa ida nsalakha alashhuru lxurum bilaha xurmadala markay dhammaadaan waa afartii biloodii ayaga loo qabtay ee aha afartii ee ashhurulxaji la odhan jiray saddexdii isku xigtay xabadda goonida ahayd ma ee bilaha laga hadlay waa bilihii ahaa e, ashhurulcahdi wey wasulx afar biloodo inay soo fikiraan oo muddatulihmaa ah ayaa la siiyey faida nsalakha hadday dhammaan alashhur lxurumu bilihii xurmada aha bilihii cahdiga faqtuluu mushrikiina xayu wajadtumuuhum wahuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad fain taabuu wa aqaamuu salaa baa ku xigtay falxurumu haahunaa bilaha xurmada halkaani hiya ashhuru tasyiir wey waa bilaha socodsiinta iyo madax bannaanee la siiya gaalada ee ma aha belihii xurmada lahaa waa laisku khilaafay bacdu lmufasiriin waxay dhahaan waa belihii xurmada rajab iyo saddexda isku xigtee kale dilqacdiya dilxij mxuu ahay shawaali dilqacdiya dilxija ahaa niman halkaasay mareen nimanna waxay leeyiin ma ahe waa afartan bilood ee cahdiga khaaska ah cid bilahii doonaba noqdeen saasana raajixa ashir xurumka laga hadlayo hadda waa bilaha loo madaleeyay nimankaas inay go'aan soo gaaraan ama diinta islaamka soo galaan ama wixii intaa ka dambeeya dagaal u diyaargaroobaan falxurumu haahunaa ashhuru taysiri wa awaluhaa yowmu اlaadaan bilahaas afarta waxay ka bilaabanayaan maalinkii iclaamka alaadaan ym iclaam maalinka la ogeysiina ym naxri mise ym carafa wey wa huwa ym lcaashir waana maalinka tobnaado min dilxijati bisha carafa ka tirsan wa huwa ym lxaji اlakbar waana maalinka daxajka weyn allah ku sheegay alladii maalinkaasoo waa alladii kaasoo waqaca fiihi u dhacay ata'diinu ogeysiin bidaalika arrinkaas waa lays ogeysiiyey abubakar baa haddii wakii cali nabigu ka daba diray yowmu naxri ayaa waxaa lagu dhawaaqay afar arimood xadiidkii cali bin abi aalib baa caddeeyo markii la weydiiyo layidhi maxaa nabigu kula diray sanadkii sagaalaad ama sideedaad dhammaadkiisii wuxuu idhi bicutu biarbacin afar baa layla diray la yadkhulu ljannata ilaa nafsun mu'mina naf inaysan gelaynin jannada aan mu'min ahayn ruuxaan iimaan laga helin janna inuusan kabanayn ummadda inaan gaadhsiiyaa lay diray walaa yatuufa bilbeyti curyaan ruux qaawanna uusan maanta kadib ku dawaafin beytkii kacbada ilaahay qodobka saddexaad walaa yajtamica muslimun wa mushrikun fi lmasjid alxaraami bacda caamihim haada sanadkan wixii ka dambeeyay in ruux muslima iyo mushrik aysan iskugu imanin beytka ilaahay kacbada qodobka afraad waman kaana baynahu wa bayna alnabiyi cahdun fa cahduhu ilaa muddatihi nebi maxamed iyo asagu qoyskii balan iyo cahdi u dhexeeyey ballankii bay ku hiranayaan iyo madashii muddadii waman lam yakun lahu cahdun fa ajaluhu arbacatu ashhur ninka aan ballan lahayn afar bilood buu leeyahy xumaydi baa soo saaray xadiidka bisanadin saxiix musnadkiisa afartan iyo sideed sideed raqamka ah waana xadiidka ugu faahfaahsan afartaa qodob baa lagu dhawaaqaya cali iyo abu hurayre iyo saxaabo badan baa marka loo xilsaaray maadaama microfoon iyo isgaadhsiin kale aysan jirin rag ciidanoo cod mallanoo cod dheer baa intii la xulay bale dhex qaada dadka oo mina xagga u gooya oo dadka dhex socda oo gaadhsiiya ilaan waa soo xajiyey mushriga muslimiinna waa soo xajiyeen afartaa qodob baa yay hawshu ahay wa aakhiruhaa afartaa bilood maalinka u dambeeyana alcaashiru min rabiici aakhir wey waa muxuu ahay maalinka tobnaad ee bisha rabiicu laakhir haddii hadday dilxijo bilaabatay bisha inagu carafo u tobankeeda weeya carafo zako safar mawliid baa ku xiga maalma doono weeye hadda markaas maalma doono inagu dhahnaa soomaali ahaan ma aqaani waxa u taqaanaan rabiiculawal baa mawliid ah idan maalma doonaa ku xiga bimacnaa remiyuhu xilligaas ma ah. xoolaha ma kala maalsadaanoo ma kala qaatan xoolaha irmaan maysan kala qaadan jirin lasma maaliyo bishaas bilal kalunbaa lasu yimaadaa almuhim sheekh wuxuuhi walaysadiya ma aha buhi afartaa biloodii alarbacatu almadkuuratu fii qowlihi tacaala ina cidat ashhuuri cinda allahi itna cashara shahran fi kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati wlard walarda minha arbacatun xurum taasi ma aha bur bilah waa bilo madax bannaan oo sideedu xurmo u leh kuwaani waa bilo cusub oo la madaleeyo la siiyey dadkii gaalada ahay markaasi muddo lahayd wuxuu idhi sheekhu fa ina tilka waaxidun fard wa alaaun sard wey yacni tilkii ashhur xurumka ashhur xurumka caadiga la yaqaano waa waaxidun fardu mid mutaxano gooni u taagan bil gooni u taagan iyo wa alaaatun sard iyo saddex xidhiidho wey rajabun wadulqacda wadulxija walmuxaramu afartaasaa ashhurulxurum loo yaqaanaa ayagu e, rajab iyo dulqacda iyo dulxija iyo muxaram intana isku xigta marka de waxa isku dulqacde iyo waxa isku xigaha de markaasi e, dulxija iyo muxaram baa isku xiga rajab waynu naqaanaa dulqicda sidaa taal baa inagu dhahnaa dulxijana carafaynu dhahnaa muxaramna zakar u naqaanaa waa bisha sanadka uu ka bilowdee saddexdaa isku xiga amaa bilaha ashhur tasyiirki ahaa ama ashhur muxuu ahaaye alcahdi ah waa dilxija tobankeeday bilaabanayeen ilaa maalma doona rabiicu laakhir tobankeeda dambe tobankeeda horanu jeeda sheekhu wuxuu walam yusayir almushrikiina fii hada arbacati faina hada laa yumkin buui walam yusayir nabigu muusan socodsiin ma madal siinin ma mudda siinin almushrikiina gaalada fii hadi arbaca afartan xurumka caadiga iyo saddexda isku xigti iyo rajabu gooni go'an ah faina hada laa yumkin tasyiirka iyo mudasiintaasi iyo madalayntaasi suuragal ma ah liannaha hayru mutawaaliy waa bilaan isku xigin waxaad dad muddo siinayso afar bilood oo xidhiidh ah toban maalmood oo xidhiidh ah maalmo isku xiga iyo bilo isku xigoo xidhiidhsanba low iyaa wanaagsan laakiin eh, rajab ka soo bilaaba ballantiinnu rajab wixii ka dambeeya cahdi milyan waa laydin layn dagaal baa inoo dhexeeya haddana marka dilqacdo la gaadha cahdi baa bilaabanay kadhac kadeg howlahaasi suuragal ma aha marka bilo madal iyo muddo lagu talagalay weeyaanoo nimanka inay soo fikiraan la doonayo wainamaa wahwa inamaa ajaluhum ama ajalahum arbacata ashhur afar bilood buu nabigu madal siiya ama oga dhigay uma aamarahu ilahi wuxuu amray intaa kadib bacda insilaakiha afartaa bilood markay dhammaanto an yuqaatilahum gaayon la dagaalamo war afartaa bilood tanihii nawrursada oo soo fikira oo tashada oo diinkan islaamku galee soo gala afartaa bilood wixii ka dambeeya hadday niman mucaanidiin oo madaxa taagay baa tihiin birtaa laydinka aslahaya faqatala nabigu wuxuu dilay annaaqida licahdihi ballanka kii buriyey waa dilay nabigu waajjala wuxuu madal siiyey iyo muddo u qabto uu soo fikiro man laa cahda lahu ninkaan ballan iyo maduhara lahayn aw mase lahu cahdun mulaq ama cahdi furan oon madan lahayn lahaa arbacata ashhur madaloga ninkii daysana iska ah ee iska furaa ee heshiis iyo furan noo dhexeeyey waa lasoo soo celiy ninka horan aan ballan lahayn afar bilood ba madal looga dhigay ninkii ballanku lahaa buriyey asagu maxaa le birtaa laga asbo ninkeeda daru bilaabay wa amarahu ilaa nabigu wuxuu amray an yutima inuu u dhammaystiro lilmuufika oofiye bicahdihi cahdigiisa ka soo baxay ee oofiyeen ku ciyaarin cahdahu madashiisa iyo muddadiisa ilaa muddatihi muddadii cahdigu dhammaan lahaa afar bilood shan bilood lix bilood sanaduu ahaa nin walba muddadiisa in la gaadhsiiyo u lahaa fa aslama haaulaai kulluhum dhammaantood baa islaam ninkii muddo lahaa iyo kii cahdiga la siiyey iyo kii aflood loo qabtay kulli waa islaameen waagi dambe walam yuqiimuu ma aysan ku nagaanin calaa kufrim gaalnimadooda ilaa muddatihim xikmada eega afarta bilood ee la siiyey ee loo qabtoon dhammaanibooda islaameen daxkay ku hadhaanba hadde waa la wada diinka la galay qoys kasta wuxuu yidhi aan lagaaga badan nabi maxamed iyo tol iyo muxuu islaam horaanna quraysh iyo carab oo dhanba jasiiratulcarab carabta deganayd waxay dhowrahayeen nabi maxamed iyo quraysh iyo tolkiy ciddi raysa waxaa ilaah balu kaadiye muxamed yaynan ka horboodin yaan la dagaalamin aynu ka warsugno qoyskan quraysheed oo aalubayd ahoo ah reer diineed oo maka fadhiyo xaramka fadhiya abriya nasaarada alla ka difaacay oo weligood buu rayn jireen maxamed inuu ka raayo iyo in ayagu ay guusha mxuu ahay ay ku geeraraan sugno hadduu jabiyo oo uu meel saaro asaga ahlu xaq ah qurayshna fajre iyo tuug iyo khaa'imiin weeye beydka ku ciyaaray hadday iyagu reeyaanba waxaa weeyaan ilaahay baa nagaga filaaday lafageli iyagaa laisku jabiyaa weya iyagu hasku jabeen wiilkooda iyagu hasku jabeen markuu nabigu intuu maka qabsaday fatxu maka ka dhacay oo muxuu ahay idhabuu fa antum tulaqaa la yidhi waxay dhaheen nin walba soo ruculay waa la suxulduub ka dhacay yaan lagaga horraynin sidaa darteed ba sanadkii sagaalaad iyo sideed dabayaaqadiisi waxaa loo bixiyey caamulwufuud baa loo bixiyey caamulwufuud carab meel la kala geeyaa la waay kolba wafti cusub ad ahaydeen qabiilkii reer soo islaamay baan nahay oo xaggeen ku maqnaydeen macnuhu waxa wy waxaan dhowraynay adiyo hee tolkaa wixii aad ku kala deeqaantaan baan sugayn ilaahuna ku dhimana uu ka dardaarmay in wafdiga ayad qabaa'ilka socda imaanhaya soo islaamahaya abubakaru meel fiican saaro soo dhoweeyo jawaa'izi iyo martigeliye iyo sooriye iyo soo dhaweyn la siiyo oo wafdi kastoo carbeed oo ama muslimo yimaada in la soo dhoweeyo nabigu dardaaran ka tagay buu ah. tusbax la furay bay noqdeen walam yuqiimuu calaa kufrihim gaalnimadu maysan ku nagaanin ilaa muddatihim wadaraba nabigu wuxuu ku garaaco ku dhuftay calaa ahli dimmati aljizya qolyihii ahlu kitaabka ama nasaarada ahaana iyo yuhuuddina ayagoo koodhii bixiya iyo sada bixiya carabna waa islaantayba owshu marka ilaahay baa kala dejiyey fastaqara wuxuu ku sugnaaday hadaba amru lkufaari gaalada taladoodii maa maca muxamadin sal slam bacda nusuuli bara'a baraa intay suuratoba markay soo degtay faasilo weeye gaaladu saddexun bay noqdeen calaa alaati aqsaam saddex bay u kala baxeen waxay noqdeen muxaaribiina lahu kuwa nabiga la dagaalamayo gaashaanka u daruray waa koox wa ahli cahdin iyo niman sulxiya ballan lagu wada jiro iyo wa ahli dimmatin iyo qolya koodhii gabar laga qaado niman jizya bixiyo oo xataa yucduljizyata cayidahum saakhiruun ah niman dagaalamoo lagu jihaado oo hadday saxaabada ku baxaan lagu jihaado iyo niman cahad iyo laho markaas markaasi waraaq meel ugu qorantao sugahaya alla kala baxay isku soo celceliya uma aalad waxay ku biyashoobatay wey aala alamru uma aalad waxay ku gebagabowda ay ku biyashoobatay xaalu ah, ahli lcahdi wsulxi qolyihii sulxiga iyo madasha iyo cahdiga lahaa ilal islaami ku gabagooyen qolyaha ayagu cahdigiiyo sulxiga lahaa say hawsh u fiirinhayeen waba islaameenba haddaba hadday kooxbaa meesha ka baxda waxaa soo hadhay nin jizye laga qaado iyo nin lagu jihaado ahlulcahdi wasulxi aslamu waxaa soo hadhay taa'ifataani min alkafara mid waa daliil xaqiir ahoo muslimiintu ay kas gacan sarreeyaanoo markaasi jizye bixinhay ninna waa nin dagaalamahay fa saaruu macahu marka dambe waxay noqdeen nabiga xaalkiisa marka la fiiriyo muslimiinta iyo gaalada ishayntooda qismayni laba qaybood muxaaribiina wa ahli dima muxaaribiin bay noqdeen iyo wa ahla dima fasaaruu macahu qismayni wa ahla dima ahlu dima iyo waxay noqdeen niman dagaalama niman jizya bixiya iyo niman markaasi dagaalama wlmuxaaribuuna lahu kuwa nabiga la dagaalamaya khaaifuuna min aad bay oga baqaya carab oo dhan baa islaamka gashay wax yar baa ka soo haray iyarada iyo mxuu aha daafaha jasiiratu carab wax ku dambeeya mooye muslimiintoo dhan baa ballaadhay oo nin bay dagaalgelayeen oo lagu kala baxay cisaa dhacday maka daaru islaam noqotay waa laisku furmay idan niman markay sidii daanyeerkii qarkii ku dheggan mooyena wax kale ma jiro marka waa cabsanhaya fa saara ahlu lardi dadka adduunka joogo o dhanba waxay noqdeen marka kasoo gudub ilaa carab marka way ahayd hadda dadka adduunka ku noolaa oo dhanba macahu maca rasuulillahi talaata aqsaam bay noqdeen muslimun mu'minun bihi ruux muslimu nabiga raacsan oo taageersan wa musaalimun lahu aamin iyo nin nabiga nabadgeliyo asagoo nabadgalay musaalim nabigu nabadgeliyey muslimiintuba nabadgeliyey anugu dagaal kuma jira buuri aamin marka igiisa naftiisii badbaaday wa khaa'ifun muxaarib iyo nin cabsanayo dagaalamaya saddexaan baa adduunka loo kala baxay nin nabiga iska sabaansabo muslimiina idaayi aanuu idinla dagaalami mahayo farahan iga qaadidinka qaadayna badbaasi yidhaahda iyo nin islaami oo diinta soo galay oo muslim mumin ah oo nabiga taageeraya u helinaya iyo nin dagaalamayo cabsanaya sheekhu marka intaas waa gaaladii iyo muslimiintii idan muslim mujaahir biiimaanihi wa biislaamihi kaafir mujaahir bikufrihi baa labada u qaybsamay muslimkii islaamkiisa caddaysanaya ee mukhliska ahaa iyo kaan mukhlis ahaynba waa dhinac gaaladii kufrigoodii caddaysanayn labay noqdeen musaalim aamin ah iyo muxaarib khaa'if ah wuxuu sheekhu usoo gudbaya marka waa yahay muslimiinta dhexdooda in la qaybiya u baahan laftirkood ila mukhlisiin iyo munaafiqiin bay leeyihiin wa ama siiratu fi lmunaafiqiin nabiga dhaqankiisa munaafiqiinta ku aadana fa innahu umira nabiga waxaa la faray an yaqbala inuu ka aqbalo minhum munaafiqiinta calaaniyatan muuqaalkooda kore wax ka muuqdo waa tukadaan waa soomaan waa salaadaan jaajihaad hayaan sakay bixin hayaan waa garab taagan yihiin idan muslimiin bay korka ogegyihiin dubka koriya boodhiga saaran waa muslimiin motoorka ku rakiban waa motoor gaalnimaa ku rakiban injiinka saaran waa kufri laakiin baabuurka qaybtiisa kore waa maxay islaam hoos u degi anagu wax naga khuseeya waxa qalbigooda ku duban ma jiree muuqaalkaa koraan kula xisaabtamayna mar hadday dhaheen alislaamu haahunaa dhihi mayno alkufru haahunaa dhihi mayno farxan ka qaadayna intay leeyihiin annaga waxaan wadanaa boodh laa ilaaha illa allah moxamedun rasuul nagu qoran baan wadannaa muslimiinta waan la dagaalgelaynaa garab baan u nahay gacal baan u nahay waxaan leenahay soo dhowaada laakiin maalinka intay boor soo qaataan kufri gaalnimaa ayna yidhaahdaan altaqwa walislaamu haahuna ka dhagaysan mayno annagu waxaan leenahay alkufru haahuna alislaamu haahuna baa shaqaysa waxa kaa muqo hadduu islaamnimo yahay waan ku nabadgelinaynaa hadday gaalnimo tahay waanu ku nabad muxuuha kula dagaalamaynaa haddaad kufriya gaalnimo iyo ridda caddaysato haddana aad tirada meeshanaa gemgimanoo iimaan baa ka buxay iyo tawxiid iyo ikhlaas baa meeshan miyaad ka warqabtaa meesha wax ku jira waxaan la luudaba iimaan soomaahan la dhaqaaqila ah kaa dhegaysan mayno wax kaa qaadan iyo wax kaa dhegaysan lama arko sayidina cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu amiiru lmuminiin araashid fi saxi lbukhaari wuxuu yidhi ina naasan kaanuu yu'haduuna fi cadi rasuulilah bilwaxy wuxuu dad badan ayaa waxyiga lagu qaban jiray oo ayagoo waxa susuuban iska dhigahay yaa ilaahay fashiri jiray kuwa annagu aan tuunsan oon xumaan moodayn inay yihiin munaafiqiin baa ilaahay difaaci jiray waxyi ilaahay callaamulhuyuubka ee addoomihiisa ka warqayay ka warrami jiray alaa wa ina alwaxya qad inqataca buu hadda waa goy nabi maxamedna waa xijaabtay buu annaga soo ma aha haddaan muslimiin nahay ninkii noo muujista buuhi iimaan iyo wanaag wanaaggan ka aqbalaynaa buuhi wain kaana sariiratu sayi'a niyadiisu hoose iyo qalbigiisu urug iyo maalba ha buuxisee malaxba ka buuxdee iyo nifaaq iyo kufriba ha ka buuxee wanaaggaa koraan kuwa dhaqmaynaa waman adhara lana wuxuu yidhi sharan aw siwa dalika aw hayra dalika waxaan kula mucaamalaynaa asa'naa bihi danna xumaan iyo shar baan u qaadaynaa wain qaala mxuu ahaa ina sariiratu xasana habaas yidhahda buu anu waan fiicanahay ha u bixina meeshanaa buuxda islaamkaan jecelahay tawxiid baan rumaysanahay nimankan waan ishaynaa hawsha waa in la iska ilaaliyo idan qaacidada ku yihi xaafid xajar waa qaacida muttafaqa cinda almuslimiin muttafaqa calayha mujmac calayha in ruux walba waxa ka muuqda lagula dhaqmo oon qalbigiisa loo degin muran ma laha laakiin nabi maxamed asagu markuu joogay daahirna wuxuu ku maamuli jiray baatinna waa ku maamuli jiray waxibaa hagahayay ninbaa shahiid maa shaa allah hanii'an lahu biljanna nabi wuxuu bal huwa fi nnaar ninbaa intuu dagaalamay oo wacdaro dhigay oo gala naafeeyey oo u gargaaray buu dhaawacmay markaasay aad ugu mahadnaqeen saxaabadu nab wuxuu yidhi ninka waa ahlunaar saxaabaa shakidayba ninka maanta la halgamahayey ee gaala kala baabi'iyey ee rag muxuu ahaaye dacwareemay ee muslimiinta u gargaaray u hiliyeyba haddii meeshan buu aan argalahaye niman baa madiinta lagu dhammaanayna rag baaba shakiyeyba wax yar kadib xanuunkii dhaawacuu dulqaadan waaya ninka asagaa isdilayba naftiisa intuu bilaabo qaataybuu yuu isgowracay aan la halgowlaxidu iska gooy addoon ka mid ah addoomay nabi maxamed ayaa khaybar ku shahiiday dagaalkii markaas waxaa u duceeyeen maasha alla asagoo addoon aho mamluuh haddana waaba shiidayba hanii'an lahu biljanna na wuxuu ihi maya naar wey maxaa jira nabi allow go ama go shaala macawis iyo bustow haniimaheeda uu xaday la tashtacilu calayhi naaran haniimadu la qaybin buu wax ka xaday naar buguban saacada u gubanhaya hanii'an hanii'an baa soconaysa yani laakiin muslimiintu dahir maxaa u muuqda iyagu daahir bay xukumeen laakiin daahirka nebi maxamed baa ka hoos baxay maxaa yeelay liannahu kaana yuuxa wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa idan howlahaas xuli cumar waa xidhmeen annaga aayad qur-aan nagu soo degi ma jirta buuri hawshuna way xidhantay annagu waa idin fiirinaynaa labadan indhood baa idiin dhiibaynaa ninkan wanaag ku aragno tunkaanu saaran wanaag walaalka ninkay xumaan ka muuqato xumaan buu naga heli niyadaad ku wareegaysaan iyo halkan ii buuxday halkana wax wanaagsanaya feedhahan iyo saablaydan faraha ka qaadaba saablaydan ku wareegaysaan islaambabaan iska daaya dhaqan wanaagsan aan iskugu nimaano ninkii dhaqan xun lagu arkana hadda asagaa helahay nafsu shay weeye adugu hawl kuu taalla maaha ninkii aad ku aragto asagoo ilaahay khayrkii baryahayo oo qubuur daba taagan oo awliya tuughayo oo sanamka wax u oo maraykan iyo gaala safan oo la gaashaan qaadahayo oo gaaladan afrikaanka east africa dhooman la gaashanqaday waa gaal dheh u bixin weliga weerarka etoobiyan ku hayaan waddankeena ninka la safan waxaa tira waa gaal waddankan aan dhex joogno weerarku ku haya muslimiinta soomaaliya ninka la safan waa gaaldhe adoo ku taalla maxaa jira gaalo la olag yahay uuna la safan yahay muslimiin buu weerarahaya kuwa la weeraraba khayr ma leh waa niman dhib badan kuwaa ku odhan dhib kastooy leeyihin weli miyay gaaloobeen sallamna waa ubadaaba inayba niman dhib badan yihiin kaba soo qaad oo musiibo ah soo niman moorada ku jiro soomaaliyadoo muslimiina ma aha haa gaalooma kaxaysan kartid haddaad u kaxaysato gaal baa ta gaalaysayaana lama safan kartid gaal baadad la safato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu takfiiriyey muslimiin ay gaala is hayaan nin gaalada muslimiintii ka baxay muxuu ahaay safkooda ka baxay oo duurka aaday fma lakum fi lmunaafiqiina fiatayni wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adal allah xadiiu jaabir waad garaysaan fi saxiix dagaalkii uxud markii loo baxay yaa cabdulaahi ubay ibnu saluul iyo kooxdiisii munaafiqiinta ayd baa saddex boqol oo nin buu la go'ay madiinu iskaga soo noqdayba jaabir wuxuu yidhi haddaan saxaabadina waan isku khilaafnay nimankan aan layno dhiiggoodu waa bannaan yahay iyo ma nabigu waa iska aamus ilahay baa ka jawaabay ilahi wuxu uhi lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn saxaabiga inooga warramaya maxaa idinku dhacay baa miyaad waalantihiin mamaankaa laydinkaga jiraa muslimiinay munaafiqiintan maxaa laba u kala jabaysaan maad bursinta saartaan gaalo weeye horaan munaafiqiin nifaaq qarsaday ahaayeen muslimiin bay ahaayeen hadda dhiiggooda muxuu ku bannaanaaday oo lagu laynaya waxaa lagu laynayaa fal daahir ay ku dhaceen waa maxay muslimiin iyo gaala dagaalamahay bay safka ka baxeen khudlaan iyo garabwagliil bay nagu sameeyeen xagaldaacayduxbay naga wareemeen khalkhal bayna geliyeen macnawiyaadkii moraalkii bay naga dileen haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay muslimiinay gaala is ninka ka carare safka ka baxay asagoon dhib jirin banaanka istaaga waa in la dilo culumadu markay aayaddaa fasirahayaan waxay leeyiin ilahay wuxuu garta siiyey aطaa'ifa alatii qaalat laabudda an naqtulahum waa in la jaro aturiiduuna lian tahaduu waa canaan dhagaha laga racyo la canaanhaya nimanka laha waa muslimiin laa yajuusu damuhum dhiigoodu ma bannaano muslimiin wey way khaldameen way cabsadeen war waxaan wax kama jiraan waxaa la yidhi dhiigooda bannaysta waman yudi illaahu falan tajid lahu idan aayadda markuu faraysiraya shanqiiti iyo ragga aan daahirka nusuusta ka fogaani ay fasirayaan si fiican u fiiri ama haulaai aljahmiya alashaacira iyaaka wa kutubahum iska qurtubi iyo abulcabaas alqurtubi iyo ibn alcarabi iyo abu muxamed ibn caiyat almaliki haulaai waa jahmiya iska ilaali kutubta idinku aafayne iyaaka wa iyaahum idan annaga wax naga khuseeya ma jireen muslimiinta adduunka ku dagaalamaya gaala ninkii gaalla safta dantu dooniba ka lahaadee waabaa la idulmiya ha ku wareegsta isaga u taallaaye oo gaal dagaal la soo galo muslimiin wax ku wax yeeleeya dhibna ugu geysta intuu doonay dhibkaa la ekaaday waa kaafir wey murtoo dhagaa waaweyn yuqtalu fi lxilli waalxaram waa mubaaxu dami gabadha soomaaliyeed ee muslimiinta uu qabana waa ka furantahay asagu waa murtada ayadna waa muslimad caruurtiisa waaweyn ay ku raacayn hawsha waday ku jiraan waa la gaaloobahayaan kuwa yaryaree islaamnimo ku dhashay muslimiin weeye ayagu ilaa ay ka qaangaadhahayaan hee oo markaa gaalnimada aabbahood dooranayaan ama ay diidahayaan intuu hawshaa taageersan wix ilmaa u caloolgala waa asna gaal yar weeye asna waa gaal yar liannahu aabbayaalkood bay ku xugum yihiin hawsha adaa laskaga ilaaliyo soomaaliya hawshaa khatar wey qoyskan buqcadan yarta adega waa loo tashaday wax loogu qabaamay garan maayo wax nin kastoo igu soo ordiya ilaa bajambuuro looga iman ee mxuu ahaayey xataa kii islaamka sheeganay anqara jooga u soo ordahayo oona loogu soo fakiiranya anu maanan fahmin laakiin waad garan doontaa qoyska waxa laga rabo waad ogaan doontaa wax dhow idaa waa qoys isku af ah isku diin ah isku madhab ah isku dhaqan ah wax qaybiya ma jiro ummad intaa la ego marka muslimiina wax qaybi uusan jirin hadday intay tabar yeelato madax bannaanaato afrikaoo dhan bay la wareegi islaam bayna gaarsiin adisababa shirki lagu hayn maayo iyo kristan nayrobina mxuu ahaaye boob madax kuusan ka shaqayn mahayo hawlahaasaa laogyahay gaalo way ogtahay tahay si fiican bay u marka waa in laga hortagoo layska mooso oo la baabi'iyo oo la curdaandhariyo oo daraba istibaaqiya lagu sameeyo hawsha in lagu baraarugo munaafiqan aan ku keenay munaafiq warkiisu waxaa weeye intuusa hawshiisa muujisanhayo ee islaamka muujinhayo waxaan leenaha waa muslim wuu naga guursan waan ka guursanaynaa gawriciisaanu cunu aan cunaynaa muslim baan ka soo qaadaynaa laakiin ilaahay agtiisa wuxuu ku qoran yahay kaafir asli ah in almunaafiqiina fi darki اlasfali min annar walaa tajid lahum nasiira laakiin markuu waxa uu qarsanayo ka soo ifbaxo bannaanka keeno waa inuu go'o markaa waa gaal weeye sheekhu tiiba noo sheegay fainahu umira waxaa la faray an yaqbala inuu ka aqbalo minhum min almunaafiqiina calaaniyatan daahirkooda waxay muujisanayaan muuqaalka kore oo wayakila uu taala saarto saraa'irahum jamcu sariiratin sirtooda hoose iyo niyadooda ictiqaadka hoose ee baatinka ilallahi ilahay baa calaamalquyuba u daayo wa an yujaahidahum inuu kula dagaalamaa nabiga la faray bilcilmi cilmi iyo walxujati gar waa markay qarsanhayaan hee nifaaqa markay qarsanhayaan wey mar hadday muujistaan waa gaalo wa amarahu ilaahay wuxuu faray an yucrida canhum inuu ka jeesado oo faraha uu ka qaado bimacnaa yucrida canhum bilqatli wey inuusan laynin laakiin in lala hadlo oo la dhagaabiyo oo dhagaha laga raaco oo la facshiro oo la ceebiyo suurat lfaadixaba tooba loo yaqaanaa suuratu lxashri baa lagaga warramay mumtaxina lagaga waramay qur-aanku nimankaasi waa falaajiyey waa dhex qaaday uu dhex booday ilaa aan waxba loo reeyin sirtoodo dhanba banaanka la keenay suuratu muxamed baa lagaga hadlay mee looma cayman nimanka ayagaa xagga cilmiga iyo xujada iyo garta iyo facshiridda iyo kaararka gubidda iyadu way soconayso ee icraadka waa maxay la layn maayo maadaama islaamnimo muujisan hayaan sabab daahira ruuxa lagu dilaa sabab daahir haddaad tar maaa jira gaalnimaa qalbiga ugu jirtay hawsha ma soconaysaa mogta ninka maxaa ku dishay feedhahan yarka gaalnimaa ka buuxday howlaha hawlihii nabiyulaahi khadir iyo nabi muuse weeye waa hawshii nabi maxamed annagu hawshaa ma geli karo innagu waxaan nahay masaakiin muslimiin ninka waxa nooga muuqunbu ku dhiman ama lagu dhaqaalay lagu hagaajiy wayuqlida calayhim inuu ku adkeeyaa la faray waqlid calayhim weye wa an yabluqa inuu gaadho bilqowli baliiq hadal xeel dheer ilaa nufuusin naftooda waqul lahum fii anfusihim qowlan baliiqa weye wanahaahu yani hadal xeel dheer waa hadal xikmadaysan oon waxba la xeerinaynin oo dhabta nimankaa la ninka ragga runta uga raysaabaale waa in runta lasu sheega laakiin haddaan beenoon kuga habo oon kugu sasabo oon weligiiba un waxaan jirin kugu ligligo muslim baa tahay sha allah soomaali boqolkiiba boqol muslimiya bilmiya boqolkiiba boqol muslimiin weeye oon warkaa beenta akhriyo yacni waad baaba'aysaan waxba kama jiraan waxaas waa kala baxay waa kala dareeray niman meel buu dhaqaaqay allah yow la kala miiranya meel la raacin weeye qabaa'il baasay u bagaalo u galay kuwo shalay wadaadda ahbaba gaal hadda hogaaminhayo horbooda haya taasi layskuma la gooyo lagu kala culays badan ma laha ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkuu dhowray umbaa dhowrsan intuu alla ilaaliyey umbaa ilaashan saxaabo nabiga waxyi u qori jiray oo katabatul waxyi ahayd baa diinta ka baxay oo gaalnimo lagu dilay barkoodna muxuu ahaaye ka toobad keeneen ayagoo siftay diinta saxaabada inta ka baxan lagu laayay badh muslimiina ayaa waxay ku gaaloobeenoo diinta kaga baxeen ywm alisraa walmicraaj leylat lisraa walmicraaj markuu nabi habeenka inti la dheelmeeyey sabca samaawaad la geeyey waxii loo soo dhiibay salaada lagu soo farad yeelay lasoo maamuso nabigoo lasoo ikraamay oo lasoo celiyey oo nabigu aroorta u waramay nimanba afka intay duubeen bay gaaloobeen inna waxna suuragala suuragal maa waa ku gaaloobay diinta kaga baxeen waxaa weeyaan ilahay inuusan ku fidnaynin ilaahay ka bari oo iimaanka kugu sugo ku dadaal laakiin mxuu ahaay dad baa la gaalaysiinaya dadku diinta hadday ka baxaan waa loo sheegi kaarka waa lagu dhejin nabiga wuxuu yuri sal slam sayakfuru qawmun bada iimaanihim isagoo nabigu khudbaynaya oo muslimiinta qaybo ka mid a ah diinta ka bixi doona abudarda baa xadiidka maqla isagoon maalinkan muusan joogin soo orday nabi maxamedow ukhbirtu annaka qulta alyowm innahu sayakfuru aqwaaman bacda iimaanihim nabi allow maanta waxaa la sheegay inaad ku khudbayso oo tidhi dad muslimiina ah, diinta ka dhaqaaqi doona ka jiidan doona nabi wuxuu yihi qad qultu dalika nacam walasta minhum nabi wuxuu waan idhi oo way jirtaa in muslimiin gaaloobi doonaan laakiin adiga abudardaa ah ka mid ma tihid islaamkaad ku dhiman doonta adugu hawshaasi waxaa weye nabigu waa ogaa dawaa'if min almuslimiin diinta ka baxaayaan laa taquumu saaca xataa talxaqa min ummati bilmushrikiin وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان قبائل بادين تتكبحان بقالوا كبير الدوران بن صلى الله عليه وسلم قبائل بأصنام تعابد الدوران بن المسلمين تكملة بل ساعات ودعي ميسو حتى تضطرب آليات نساء الدوس حول ذي الخلصة بل قيام الدعي ميسو إلى قويس كريد الدوس اليمنيين تهوينكم سنم كذي الخلصة إلى كده وافان بقى يقول بديها سلاك عاي xogtiinoo dhan baa la bixiya laska warqabaa diintaay rabeen kugu sugo ilaahay ka bari nabigu saad u geeriyooday madiine iyo maka iyo baxrayn meel yaroo kamid mid ahayn mooyeen wax islaam oqman la waayo qabiil madax bannaanoo xoog badanoo islaanimo u taagan oo yaa la waayo oon ree maka iyo ree madiina ka ahayn iyo muxuu ahay niman baxrayn jiray inti kale waxay noqdeen mushakar qoyskan qayb ka gaaloobi qaybtanna waa islaam waxaa u bata marka qabaa'ilku in qoyskooba qayb ka gaalo ama qabaa'il dhan bay gaaloobaan muslimiinta in badanoo ka mid ahba diintii baaqa ku ayd laakiin waxaa waye dawaa'if badan baa gaaloobay ilaa madiino isweer laga qabtay oo sayidina abubakar uu ku weyraxay nimankii gaaloobay diinta ka baxay cali cumar baa yidhi abubakar hawsha deji dadkan aan sasabno aan hawsha kale dejinno aan qaybinno kan aan yeelno tabar ooma hayno way badan yihiin fooda lama gelin karo wuxuu ihi bimaada ata'allafhum yaa cumar calaa xadiiin muftaram dadkan maxaa ku soo dumaa ma been baan u sheegaa ballamka bir bay iga helayaan birbir maar baa naga dhaxaysa ama godkay ku jireen xilligu nabigu noolabay kusoo noqon bara ama birtaa la tegi ama ana adduunka dhaafin ayagaa dhaafi ama waa islaam hayaanbu marka laga abubakar inuu weeraxay yaa laga niqaasho qadiyadii dood dheer baa bilaabatay idan ilaahay baan ku dhaartay buui abubakar haddii haweenka ummahaat muminiin ay dawaca cunayso diintan inaan u gargaarhayaa buui way socon xabaddu ciidankuna wuu bixi usaamo iyo kooxiisana la soo celimaya way tagahayaan waxay weerarhayeen falastiin bay weerarhayaan aniyo duqaydana waxaan geyna maqaabaalka cabrada gaaloobi baan kala baxayna koo iyo toban fawj buu saaray koo toban madax buu saaray fii shahrin waaxida hal bil gudaheed iyo ko iyo toban madax oo ciidan boqol boqol buu saaray iskuu yeedhay wixii soo hadhay duqaydiibuu bixiyey dhallinyaradii wixii kici jiray idan wuxuu ku soo celiyay shay kasta calaa lisaabi cumar hawshooda kala degtay iska qabsaday maxaa cumar maasaa ujuud baa bixiyey abubakar baa labadii sano iyo shantii bad uu khaliifka ahaa weer cadba u duubnaa wuu bahaloobay markaasuu shay walba meeshiisa ku soo celiya adduunkoo nabad ah oo geli dhanha uu kala cabbahayo oo sabada la fadhiyo ayaa xilka loo dhaa cumar cumar waxaa le bas gaaladaa waaweyn oon sii faraqsaado alxarb adaakhiliya o dhan buu soo afxidhay leannu haddii gudaha uu dabkaaga shidan yahay wuxuu kuu socon maayo ninku hadday islaamta ku kacdo hoosta laga cuno rag la xisaabtami maayo matamisemaa haddii shoolad hoosta lagaaga shido oo muxuu ahay gogosha lagula xisaabtamo banaanka hadhowaad on warmaama garanba mahayanoo wada hadalka fadhiga waxba fahmaysid xaajada meel waxba fahmaysid waad maqan tahayba afkunbaad kala qaado waad maqanta indhaha taagi tolowunbaad ku haysaa caawa ma kala tagta maxaa kaa dambeeya shooladda ma lagaa damin doonaa mise waa la shidi doonaa marka cumar abubakar wuxuu dejiyey alxarb adaakhiliya jabhada daakhil dhan buu ammaan dhigay kadibna degna duuray noqotay nimankan marka intay islaamka muujisan muujsanhayaan baanu ka jirta hadday laakiin gaalnimada muujistaan waa la jarahaya wanahaahu ilahay wuxuu suubanihiisa ka reebay an yusalliya calayhim inuu ku tukada munaafiqiin wa an yaquuma inuu dul joogsado calaa qubuurihim qubuurtooda u duceeyaa loo diiday wa ahbara ilahay wuxuu u sheegay suubanihiisa annahu in istakfara lahum xataa hadduu dembidhaaf u weydiiyo in tastakfir lahum baa laga yidhi falan yakfir allahu lahum baa layidhi sabciina mara haddaad ku waa laga aqbalaa mustajaabu adacwo wey mujaabu adacwo wey laakiin nimankan mxuu ahay maanic baa ku qumay marnama aan laga aqbalaynin wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum e ilaa annahum kafaruu billaahi wa birasuulih idan kufri baa ku qumay alkufru huwa almaanic falan yakfir allahu lahum ilaahay u dembi dhaafi maayo fahaadihi siiratuhu fii acdaa'ihi min alkufaari walmunaafiqiin tani waxaa weeye dhaqankii suubanaha fii acdaa'i colkiisa u dhaqan ahaa colkiisa gudihiisa ugu dhaqanaa min alkufaari walmunaafiqiin colkii ilaahay iyo colkii gaalada ah oo munaafiqiin iyo isu dhex yaalla gaalo warkooda cadhays nabigu qaabkaas dhaqmay ninkii cadhaysta gaalnimadana xisaab buu leeyahay lala xisaabtamo ninkii qarsada ee marka islaamnimo muujistana muslimiinta lagu darahaya inta uu hawshaasi ka bedelahayo ama siiratu fi wliyaaihi faslun fasalkan asagu muslimiinta nabiga qaabka uga dhaqmajaa laga hadla haddii gaalo laguu sheegay meeshuu nabigu la maray nin walba muslim waxaa laga rabaa gaalba meesha la maro gaalku gaashaan iyo iska dhicin iyo dagaal baa idinka dhexeeya haddii khaaliqi abuurayba uu leeyahy fa ina allaha caduwun lilkaafiriin laa tattakhiduu caduwi wa caduwakum wliyaa haddii ilaahayba halkaa ka taagan yahay aduu maxaa u dabadabaysan ku dabadhigay cadow col ilaahay weeye colki ilaahayna colkaadi weeye amaa muslimiinta ayagu waa kuwana soo dhowayn naxariis ahalka dhigasho u gargaarid u heelin ay kugu leeyiin ixtiraam in la is-ixtiraamo la iskaashado laisu heeliyo laisgarabsado laistacaawuno walaalka aad ka dhigato wixii aad naftada la jeceshayo wanaaga tiisa aad la jeclaato dhibkiisa uu ku dhibo wanaaggiisa aad ku farxdo wixii adiga ku xumeeya asaga uu xumeeyo asaga wax xumeey adigu ku xumeey lagaa doonaya almu'minu min ahli اliimaani bimanzilati الra'si min aljasad yaclamu almu'minu lima fi ahli اliimaani kama yaclamu اljasad lima fi الra's xadiidkii alimaam albukhaari fi ladab mufrad saxiixa ahaa nabigu wuxuu leeyahy ruuxa muslimka ah muslimiinta kale marka loo firiyo dunyada daclada ku nool marka lagu eego halkan aska dhex fadhiya iska joogto afka dhex jidaysaa muslimiinta kale dunida jooga marka lagu fiiriyo waxay isu joogtaan madax iyo jidhkoo kale jidhku waa xanuunsadaa wixii madaxa gaadha il haddii lagaa qabto dheg hadii lagaa qabto gows hadduu ku xanuunhayo haddii fin kaa soo baxo haddii dakharna madaxa kaa gaadho jidhka habeenkaa seexan maayo hurdo ladi maysid laxaw iyo kaar iyo xanuun yaa jidko dhan qaadaya adoo dhan baa suul boodahaya macnuhu wuxuu ahaa madaxu haddii lagaa qabto inta kale iska nasato qaybtana ku xanuunaysa mooyaane madaxu haddii lagaa qabto inta kale may nasato maya waa isku xidhantihi jidhka iyo madaxu waa isku xidhan sidoo kalena wuxuu leeyahay ruuxa mu'minka uu xanuunsan uu danqan uu laxawsan wuxuuna u danqanayaa muslimiinta waxa gaadhaya dhibka muslimiinta gaadhaya buu ka xanuunsanaya idan laeg haddaad noqdo nin oo mxuu ahaay isagu dacdaacahay afakaadhana jiidahaya intuu dibiray eerna iskaga dejinhaya mxuuisbarayd iisoo qabtada ku haya muslimiintana ay gaajo u dhammaan hayaan midinkaaba isku baaba midinkaa tola nimankan tolbama tiini tolba maxaa idinsaga kii xidhanba daaca quran baaba ku dila adugu gaajo iyo xubeer buu la nafbaxayay macaluum isku baabba ma tiigi waxa idinka dhexeeya lama gaal iyo bahal baa asaga cunahaya adna ku faxsan tahayba ood ku faraxsantahay dhoolahad ka qusti soodhooyin baa wad qaybinaya gareedho mxuu ahay faanta ama kooka aad qaybinaysa taameydaa iskeenaysa hade godku ninkaa ku jiray adugu isku diin ma tihiin isku baabuurna lama qaado midkiinun baa gaar ah faslun wa amaa siiratuhu nabiga dhaqankiisii fii wliyaa'ihi gacalka ilaahay ugu dhaqan ahaa awliyada ilahay waa gacalka awliya waa jamcu waliyin waa annaasir almuxibu lilah ilahay dadka jecel ee muminiinta laga hadlaaya iyo wa xisbiga ilahay xisbigiisii nabigu maxaa u dhaqan ahaa fa amarahu wuxuu amray an yasbira nafsahu naftiisa inuu ku qabiro oo ku xanibo maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy kuwa ilaahay galab aroor iyo nis dambe ilaahay caabuda ee barya yuriiduuna ayagoo doonaya wajaw ilaahay dartii ah ay ka tahay ilaahay bay caabudaan galabkii iyo aroortii fajarkii casarkii nis iyo nis dambe bimacnaa waxaa loo jeeda cibaadada allay laazimaan nimanka ilaahay caabuda nabi maxamedo naftaada ku sabir baa leeya wabir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وحنا نفتر قبر بالي واصبر نفسك مع ha dhaqaaqin naftu way kula kici nimankan ama waxba ku tari waaya masaakiin wey xer wey wax ma hayaan nimanka waaweyne maraykan iyo reer nimanka muqaha kuskuusan xaggood ma fiirisaa xagga mau carartaa duqeyda iyo ismada garadyaha ma ku carartaa xaggan u bood ha dhaqdhaqaaqin maxamed xaggan ha fiirinin ayagan dhex fadhibaan kusar dulqaabo nimanka aad moodo derbiyada la ega dameeraha iyo fardaha aad moodo iyo maroodiyaasha ha u dhaqaaqin bal xaggooda masaakiintan iyo xerta yarkeed korsatay eed waxbartay kuwaa dhexbadhibaalay ayagana muxuu ahaaye ahl ka dhigo ha u dhaqaaqi yaan shaydaanku waalin baa nabi maxamed wax ka yuusan janiska heli injaaniska ahayn ilahay baa ilaailaakada wuxuu u dhacaya nabigu hawshaa macsuum buu ka ahaa haduu isku dayo mararka qaarkood in uu gaala xaggooda rag soo jiirta kuwana ka tagana wuxuu laamay kuwan kuu soo islaamaan kuwana ay kuusii joogaan inta waa ra'sumaali amaad riixi soo xaraysaa waan laga canaantay hadalku wuxuu u dhacayaa muxuu ahaa la garanaynin islaamkana ku maxaabsada meelay u socdaan aan la garanaynin sidii muxuu ahaaye ayixi wareersan dadkaasa laga hadlaya walaa tacdu waanlaa yacduwa cafwan waanlaa tacdi waa la faray inaysan tallaabin caynaahu labadiisa indhood canhum can ilmuslimiin can ilmujaahidiin can ilmukhlisiin can ilcaabidiin azaahidiin can ilfuqaraa'i wlmasaakiin walaa tacdu caynaaka ficilki cada ahaa waaa lagu tallaabayey can baa lagu tallaabiyey lannu tadmiin baa ku jira tadmiinkuna waa in laba macno ay laba ficilka leeyihiin midla dhexgeliyo weye idan nabaad baa can ku gubto waxa wax ka karoode ka bood ishaadu indhaafin wey ayagan mxuu ahaay ku sabir hoos u fiiro ayaga dhugaalay ishaadu yaysan boodin ayaga wax dhaama ma hayside wiilasha yararka qoriga la leecahaye ee dhiigooda u dalka difaacaya wax dhaaba hayno indhuhuna dhaafaan ma aha ayagaas waa in laga dhigto loo duceeyo la garab istaago wixii ka soo horjeedana gaashaanka loo durro markay u yartahay la gooyo hadda wax kale la waayo salaanta laga goosto indhaha lagu gubo la kuuro wax kale ma hayne waanlaa yactacduwa caynaahu canhum wa amarahu ilahay wuxuu faray an yacfuwa canhum kuwaasi muslimiinta wixii khalad ee ka dhaca in la cafiyo loo dulqaato ma khaldamo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamkan somalia waxay yidhahdeen nimaan alla ahayn ushu waa ka dhacda axadaan alla ka ahaynba ushu waa ka bimacnaa axadaan alla ka ahaynba waa khaldamaa wey suubanaha intuu rabbi abuuray u qiimo badnaay cafallaahu canka lima adinta lahum baa leey ilahay ha ku caafiye maxaad munaafiqiintan u fasaxday oo u fasaxday xataa yatabayan laka aladiina sadaquu wa taclam alkaadibiin ilay kala baxaan hawshu oo la isfahmo mayurkaadis waad ku degdegtay baa laga leey nabi maxamed cabasa watawalla baa laga yidhi idan waxaa weeyaan macsuumiintii iyo muqarabiintii baa xoogow sargafahaya ama farganaxahaya ama surmaseegtaynhaya marka muslimiinta iyagu aan macsuumiinta ahayn maxaad moodaa nabi alla u dulqaada laydhi gegso khaladkooda iskaga dulqaado sabir wystafir lah dembidhaafna allo weydii baa le wayushaawiruhum washaawirhum fi lmr wa amruhum shuuraa baynahum la tashaale talada wax ka sii ruuxa muslimka hadaad la tashato waad xurmaysay adna waa is xurmaysay istibdaadka iyo nintooxsiga ma fiicno cadaawadna wuu beeraa ummaddana way ku baaba'daa in la wada tashado wax laysu keeno caqli rageed iyo caano idaadba waa la urushaabay dhahaan niman galbeedka dega idaha meelaha jooga caana yar laba iyo saddex haddii laiskugu qaadarxad shah ku cadayn maayaan ida iska burburan iska cayiro waxba aan dhiiqin weeye ama aan si fiicanba loo gacan barin oo aan la calfanin wey marka haddii laakiin intii dhil weyn meesha la dhigo uun idaad boqol laxaad iyo labaatan laxaad soddon iskugu daro dee rag badan bay deeqaysa caqliga rageenna waa nin walba fagra buu haya marka haddii la urusho waxaa ka soo bixi caqli mutakaamila caana ideed idaad iyo caqli rageedba waa la urushaa niman reer afgaaba waxay dhahan waa la dugsiya dugsiya haddii meel la fadhiisto oo ninba xaggaa iska fadhiis nin xagga sii jeedsado nin xaggaa iska fadhiis ogolo waxay dhahan garangar wareejiya ku si fiicana loo fadhiisto ninba nin garabka ha saaro dee nintii laga furuursado lagu tashado laakiin haddii ninba xaggaa fadhiyo ninna xaggaa usii jeedsado ninna uu sadka qalloociyo uu docda ka soo jeedsado hawshuma waa fiicinay marka waa in la dugsiyo oo garangar la wareejiyo oo safku sidii salaada oo kale sida kacbada loo wareejiyay leeyihi almuhim in laisku tashado muhim jiddan wey nabi maxamed oo muxuu ahaaye ah mutabic lilwaxyi ah mu'ayad bilwaxyi ah ayaa waxa le washaawirhum fi اlamr kala tasha arrinka nabigu waxaa suuragelaysa an yastaniya bilwaxyi can shuura shuurada inuu kaga kaaftoomahee waxyiga oo allow masaladan waa oo uu ka warsugo buu heli karay waxaa leey maya saha yeeline jawaabaha annagaa la imanayna wix aannu doonnee adugu dadkan kula joogo muslimiinta la tashaa la yidhi hadday xataa tadiin ka hadlaydna innaa sanulqi calayka qawlan aqiilan bal ha u bixin kula soconaysa idan hawsha waxaa weeye dadka inaad la tashato waxaa ku jirta waad xurmaysay waad ixtiraamtay ninkaad ixtiraamtana asna waa ku ixtiraamaya su-aal ninku tabay kaama tegin haddii meel hanti xandhaadu lagu qaybsado iyo oogu carabdhaqa lagu qaybsado ama hawlajidin lagu qaybsado oo wix yaraado kaa dhammaado oo hadhow aad tira hebelow hantida aad qaybisay iyo biyii samsamka makaa ka keentay iyo qamiisihii maxaad iga dhammaysa walaalow markiiba waan ku tabnayey wixii baa yaraa hebel hebelow kaa daran baa siiye leedahay khayr allah ku ninku tagay kaama tegin hantidon baa yaraatay hadday badan tahay waxayga waad isiin lahayd marka in istaba muhiim jiddan weeye haddii laakiin adugu aad iska dhintocsato ninkan waa kula culoobiba war ninkan waa mutakabir kibiir badan oo dadka yasahayo oo quursanhayo aan dadka tus qiimo ka lahayn oo shimbiruba kaa soo qaadahaya oo cuqdad buu qaadaya waa buuxsanahaya idan maxay kula tahay maxaan dhahnaa firad buu keenay way kula qallocsanaatay tan amay ka fiican tahay takul quman u soo bandhig bal ka warran isla celceliya isku birbiirsha hawshu waa inay sidaa noqoto waxaa laga tashanna ee nabiga kala tashan la yidhi waa al-umuur al-ijtihaadiya waa masaa'ilka ijtihaadiga ah maanta miyaan dagaalannaa barri miyaan gallaa dhaawac xaggeen geysannaa xaggeen dhaqaale ka hellaa reebal ma la heshiinaa kuwan ma weeraraa howlaha noocaas ee nas cad aan loo haynin baa laga tashan arrimaha dagaalka qaabka wax loo qaybin sida wax loo agaasimi laakiin mar hadday arrintu ilaahay ka hadlo ama nebi maxamed ka hadlo oy nas cad leedahay khiyaar kama fura iyo tashi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لما أقول من دائرة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان قول, قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إذا مسائل اجتهادية الأمور الحربية التدابير الاقتصادية الشؤون الاجتماعية هؤلاء النوع عاسن النصوص تعالى لهين bay raggu ka tashan hayaan oy culmadu iska arka hayaan oy duqoydu ka arriman hayaan oo indheergaradku iyo akhyaartu ay fiirin hayaan mar laakiin ilaahay hadduu bir ku gooyo waxaa weeyaan waxaan itibaac ahayn kaa socon maayo saxaabadii badankeed oo dhanba waxay dhaheen nimankan maanici zakaadka ah abubakar uu dagaalama mudda inaga daa bimacnaa ama dib inooga dhig nusuus buu la yimid oo lagu kala baxay daliil cad buu la yimid dhammaantiin haddaad xagga aadaan buule keligay baa dagaalamaya xataa amuuta duunah oo mxuu ahaay ilahay ii gargaaro ilaa aan dhinto anoo aggaa quda ama rabbiga ii gargaaro idan daliilkii baa u caddaaday daliil mar hadduu caddaado warama soo raaca ama iska taga weeye laakiin tabadu waxay gashaa meelaha aanu masala daliil aayad qur-aanoo cad xadiid nabi maxamed oo cad ijmaac muslimiinoo cad uusan ku imanin masaa'ilka noocaasa waan yushaawirahum fi lmri an yusalliya alayhim iyo inuu u duceeyo oo ilaahay u baryo wa amarahu ilahay wuxuu faray nabiga bihajri man casaa nabiga cidda ku gacansaysay inuu gooyo u ka hajriyo oo ka fogaado oo watahalafa canhu nabiga ka hadha tabuuq dagaalkii dadka ka hadhay ee nabiga u gargaari waayey ee adduunyadoodii iyo beerahooda ku mashquulay waa la gooyahaxataa yatuuba ilaa ninka mutahalifka ah, ama caasiga uu toobadkeeno oo yuraajica uu dib oogu noqo aacatahu aacat allahi warasuul kamaa hajara suu nabiga ugu jiro aalaaa saddexdii aladiina kuwaasu khullifuu dib loo dhigay munaafiqiinta laga soo reebay ba ayagu badagooni u tuman laga dhigay kacab min maalig iyo saaxiibadii waad wa amarahu ilahay wuxuu amray an yuqiima inuu ogo alxuduuda xuduudda inuu ka ogo calaa man ataa muujibaatiha minhum calaa man ataa ruuxii la yimaada muujibaatiha xuduudda waxyaabihii waajibinayay asbaab alxuduud sariqada zinada qadfiga hiddada waa muujibaat muujibku waa sababka iyo cilada keentaa xadka weeye idan in lagu maxaa keena zina keenta in lagu karbaasho maxaa keena khamraad cabtay ruux baad qaraftay adoon weli guursanin baad sinaysatay in lagu dilo oo gaalnimo lagu dila maxaa keena gaalnimaad ku dhacday nabigu ilaahi wuxuu faray inuu xuduudda ka oofiyo dadkii ku dhacay asbaabta xuduudda wa an yakuunuu inay noqdaan baa nabiga la faray cindahu cinda rasuul fii daalika xadka oofintaasi sawaa kuwa u siman shariifuhum wa danii'uhum kooda magaca leh iyo kooda liita in loo sima hawshaas waa xukm ilaahi weyn haddii aad mxuu aha midka miskiinkana beerka ka xanshiriso ninka laandheerahee mxuu ahaay royal family aad tiraada ma hebel weeye dhugaas hebel baa dhalay ina isam weeye ina hebel weeye hada diin lyahuud diin lyahuud wey diinta ayada dhaqan yuhuudeed nabigu gabadhii mxuu ahaaye makhsuumiyadda ahayd ee abu salama uu adeerka u ahaa ibn cabdilasad nabiguna qaraabada ahayn laba go mar haddee nimay nabigu walaala xagga naaska ayaa adeer gabadha u ah marna waxaa weeye waa niman qureeshoodoo ilma adeero wey reer bani maqsuum reer bani haashim idan gabadhi baa waxaday kaasa nabi allaw ceeb wey gabar inaan bani maqsuum gacan loo geeyo muxuu ahaay sariiq iyo tuugnimo hawl khatara wey shafaaca iyo ergaan gabadha yaan gacanta la goyn go'aankaasaa la soo abaabulay kadib waxaa l go'aankan yaa nabiga kula dhiiranka nabi maxamed xad iyo hawlaha shafaaca kama ogolay ergee waa lagu kala bixe yaa ku dhiiran usaama ibnu zayd oo nabiga de ah oo reer maxamedba ka tirsan haddee ayaa loo soo dhiibay asagii baa nabigu yimid ku dhacay yaa usaama ah, atashfacu fii xaddi min xuduud illah baa le ka raacday isagoo dhaganaba ayuu cararay kadib nabigu waa istaagay muslimiinta buu la hadlay wuxuu ku yidhi wladii nafsu muxamadin biyadih riwaayo kale waaym ullah low ana faatimata binta muxamadin saraqat laqadactu yadaha ilaahay baan ku dhaartay gabadha adduunka joogta gabdhaha u sharaf badan kow waxaa weye faatimatu muxamed sayidatu nisaai alcaalamiin wa sayidatu nisaai ahli janna dumarka jannada geli oo dhan ugaasadooda waxaa weeye iyo khaliifadoodu hee faatima binta muxamed weye ayadaa saa u qiima ha isku dayina muslimiina inaad xagti ilahay xukunka ilahi aad qaybisaan ninaad aad saartaan nina aad u diidaan waa waxay yuhuudi ku halaagsantay maxay samayn jireen ashariif hadduu ninka magaca le hadduu wax dhaco ama dambi galo way dayn jireen waidaa saraqa fiihim adaciif aqaamuu al alxad dhaqankaa yuhuud baa eedaya jooga wadiiqihii iyo wadooyinka lagu halaagsamay waa in looga digo wado dheero intay niman qada ku rogmadeen hadday qolyo kala qawarjooga meeshan shalay baa niman ku goyana ka joogaan leedah nabigu wuxuu li wadooyinka reer banu eedeen weeye iska ilaaliya hawshaasi wa amarahu ilahi wuxuu amray fii dafci caduwihi min shayaaiin alinsi waljin idan waxaa waa maxay qaacidadu waa inay muntarida noqoto wey nabi muxuu rabaa xadku haddii sayfkiisu u istaago shariifnimadaada ugaasnimadaada laandheeranimadkaada inangumeedkaada laangaabnidu wax macnaa ma waa awsaaf muhdara mulqaa laa cibrata laha muhiimaddu waxaa weeye shalay hebel wixii lagu dilay kana ma ku dhacay sabab xad ma ku dhacay ma laga helay cilladii manaadkii ah xunku inuu fulo wey shalay haddaynu nidhi muxuu ahay hebel baa gaaloobay oo muxuu ku gaaloobay dastuurna wuu qaatay gaalana wuu garabsaday baynu ku gaalayna kuwa ayaguna dastuurkana qaata gaalana muxuu ahay garabsado in la gaalaysiiyo mataymise ma aha haddaan muxuu ahaayey shariif axmed iyo kooxdiisu way gaaloobeen xukuumadooda waa xukuuma kaafira murtadda aad tidhaahdeen oo maxay eedeen nimankan muslimiin bay ahaayeen hadda ka hor soomaalina waa yihiin ahal iyo qaraabo weeye maxay eedeen laba cudur bay eedeen baad tidhaahdeen dastuurna way qaateen oo lagu soo dejiyey embagaati iyo doofaarre iyo jabuuti laga keenay iyo asmar laga keenay gaala muxuu ahaayena garab bay ka dhigtoona waa soo kaxaysteen waxaan leenahay annagu mxuu ahaay kuwii ogaaday ayaguna mxuu ahaay dastuurka qaatay gaalada iska kaxaysi ma xataa askarba u noqday jawaasiisna u ah xabaddana u ridahaya ayadoo muslimiinta kula ridahaya la baabiinhaya ayaguna gaalada hoostaa laga xariiqo maya haddee maya maxaa jira had hawlihii nebi maxamed ka calacalay soomaha subanoo ka calacay kaana mxuu aha kaanuu idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuu haweenba wadaan soomaa maxaa u dhaxeeya wiilka hawiye iyo wiilka ogaadeen maxaa u dhaxeeya soo in laisweydiiye maaha xukumkii hadday godku ku wada dhaceen oo isku sun daaqeen oo isku muxuu ahaay balaayo roogeen soo in ay dembigii wada qaataan maaha maxaa loo kala duwahayaa qolya waxaa raba loo qiilbixiyo kuwa hadda muxuu ahaay qaraabo noo muxuu meeshan joogay yaa loo qiilbixiyo ka warramaa le mxua wadaaddaa la weydiinaya meel fadhiya ka warrama nin haddii la dulmiyo oo lagu xadgudbo oo uu soo kaxaysto gaalo oo muslimiinta kuwii ku dulmiy uu ku baabi'iyo miyuu gaaloobahayaa waxaa la qarinaya ma taqaanaa oo wadaaddaha loo dhiibahayaa axmed madoow baa loo dhiibahaya su-aasha waxaa soo qori absuna soo qoraaya ninkan la dulmiyay kuu sheegi waa kuma axmed madoobe yaa dulmiyey shabaab baa dulmiyey kismaayo ka soo saareen wey birta dheer bay keeneen ilaa diif iyo gaaribay soo caadhsanayeen bay marka hadduu gaalo soo rojisto kaxaysado ku baabi'iyo muxuu ahaay mareexaanka iyo muxuu ahaay eh, hawiyihii kale iswatay iyo mxuah isaaqi iyo soomaalida kale ee shabaabka taageertay oo ku baabi'iyo miyuu gaaloobahaya maya ma gaaloobahayo saasaa loo xukumahaya doqon wax looma qariya maogtahay cafwan somalia maanta wax looma qarin karo wadaadka si kastoo suaasha loogu dhigo iyo si kastoo u jawaab wuxuu ka hadlay iyo waxa la weydiin soomaali way fahmi wiilka shan iyo soomaaliyeed meeshaad ka dabaaktami iyo meeshaad weerari iyo ujeeddadaada wuu fahmaya tartiib waxaad ka dhadaan ninkan ilmadeerka aan nahay wixii aan aan ilmadeer ahayna gaalo weeyo dhaha warka caddeeya la wareegaysan maxaad la wareegaysan anugu waxay la tahay warku inuu aan la lugoynin been aan loo sheegin Ah. sheekh salaadhay waa garta waa garta gartay hay hadda waxay yidhahdeen gaala cuna kuma sheegayna yidhaahdeen waa hadduusan cadaysan oo banaanka la imaan haye gaala maaha waa laakiin qalad waa geli karaa waa midda kale waxay yidhahdeen markii duusaabka usoo dhan waxay yidhahdeen inta maaragtay waxaa ka fiican inta maaragtay dad ordaynayo mhm. horta waa la istiqaami yidhahdeen waa saas ummadu waa istiqaama waa oo ummadii adduunka oo dhan waa hadiye nimankaa ba yidhahdeen waa marka waxay yidhahdeen inta wax la dilahay mhm. in inta la soo fadhiisto la wada hadlo oo markaa sidii nafta u badbaadin lahaa diinta islaamka loogu gaara in lagu hadlo fiican adiga masadaar kulligoo kale fumas waxay qaaro layfka ahaayeen waxa soo deysay iyo wadaarsi baa soo deysay marka sida la yeelahayo sheekh salaadow way iska caddahaye culmo midaysan oo socota adduunka maanta kama jirto in been laysku haba ma fiicno niman suufiye la yidhaahdo oo mushrikiin iyo wadaadahoodii way iswataan gooni bay u baxeen niman muslimiin la yidhaahdo ayaguna muxuu ahaay munxarifiina gooni bay u taagan yihiin niman reer tabliiqoo dubyo waaweynna bannaan bay u taagan yihiin shiicana bannaan bay dhooban tahay qolyihii isugu dambeeye wahaabiye ahaabaa saddex iyo afar usii kala jabay nin nin la socda lama arko buqcada yartay ka taliyaan wadaadaha la xaman hayana shan goor ka badan bay idaacadaha ka sheegay in la yimaado wadaadaha wadaaddaha sumay ay yimaadaan waxay qabaanna ay ka hadlaan la niqaasho debiga karo maxaa loo mermeeri maalatagoo wadanka oo wadaadaha lala hadlo taangiga amison maxaa loogu dhuuma wadanku waa furan yahay maalatagu maxaa faroola hoostiisa looga qaydi wadankii sideed gobol toddoba golbay joogaan wayna ku baaqeen calidheeraa ka hadlay bayaan soo saaray amiirkoodaa ka hadlay nin walbo mas-uulahbaa ka hadlay oo intardaha laga helaya idaacadaha soo daaya waa ku baaqahayaan shir weyn bay maalid ku qorteen baydho oo sideetan culas kugu yimaadeen oo soomaaliyeed marka wadaad silvan ferto soo fadhiisto ingiriiska jooga warkiisa laiskuma lugoyo ninka ummadda wax tarahaya runtan ha sheego wadanka intuu tago nimanka wuxuu ku haystaa kala naqaad maxaa loo wareegsa nimanku intaa intaasay ku khaldan yihiin maa bannaanka in layska istaago dhiig bay bannaysteen dhiiggay bannaysteen inuu u bannaan yahay aaminsan yahay maa laga naqaasho haddaad maanta la taagnaato muslim baa dishay anna aan dhaho madina gaal weeye weligeen kala gar heli war ninkan aan dilay amaan dhiiggiisa bannaysanhayo dhiiggiisu inuu bannaan yahay bimacsiya bikufri baan aaminsanahay igala niqaash oo nimanka intaad u tagtaan caddaymo keena haddii laakiin nin walba intuu member iska istaaga citaaliyo oo nin walba intuu muctamar qabtay iyo idaacad toban wux iska sheego waxba ka socon maayo laakiin hawshu waxaa weye nimanka intaad la hadashaan bal waxay ku khaldan yihiine adilala caddeeya niman wadaadda waxaan ku idhi ataxaddaa inaad keentaan jamaacaadka maanta ka dagaalama dunida masale ay ka caqiida dhigan hayaan ama ay aaminsan yihiin oo fiqi ah oon khilaaf saay aqbalin ataxadda inaad keentaan mana keeni karaan aniga xasaan cali waxa wadaad soomaaliyeed jooga ragga uu aqoon yar ardadan ku jira bal intii laysku tago hal mas'alo ama caqiida ha noqoto ama fiqi iyo xukun farci ha noqdee oon khilaaf saay aqbalin oo wadaaddaha lagu haysaa la keeno lama keeni karo waa tuhmooyin khada fardi anu inaan khaldamo ama inan mahdi khaldamo ama yaxya khaldamo waa oo wadaad nin muslim aan xabad ku dhuftaanoo gaalmooday khada bini aadan lagama waayo laakiin nimankan waxay ka diindhiganayaan oo ay ku dagaalamayaan oo ay dhiigga ku bannaysanayaan ama dadku dilayaan waa masaa'il diineed weeye culammana isku hayso ha laga wixii khilaaf aqbalan lahaa laga heshiiyo waxaan aqbalin ummadda sheega waxaan khilaaf aqbalin hadduu jiro oy nimankaa ku aafaysan yihiin intii loo caddeeyo anaa kow kow ka digaya ummadda uga digaya laakiin xantu socon mayso taas macno ma laha af iyo laba ma kala badshaan baanay nin walba waa murmahaya maa wadanka la tago maxaa loo waayo wadaad weyn oo oday ah oo halgamay oo dagaalamay ummadda difaacahay sheekh salaadu nin oday oo culummo oo macruuf ah oo weyn oo muslimiintu soomaaliya intaas dagaal bay soo maray marka qablayaashii sagaalkaabaa lagu jihaadahayay oo halka qoysahay la baabi'inhayo wada safanaa nimankan shalay hadda wada hadlahaya waagii sagaalkii duqeeye ee hawiye la baabi'inhaya waajihaad bala waana taageerhaye dad waxay ahayn shahaadanaya tukanaya soomaya salaaday u bannaayeen markay hadlayaan bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdulilah innabiga ku salinhaya waa lagu jihaaday wadaadahoo dhan waxay dhan waa lacagta iyo yurubay ka soo diray waa ka ururinhaya waxaa ka dambaysay cabdullahi yuusuf soo kaxaystay markii lala hadlayna waxaa le kulli waa jihaad ha la galo in yaroo daarood ah oo asagu ku qoys ahayd in horaanba munxarif ah, oon jihaadba aaminsanaynba mooyeen somaaliya waxay isku raaceen in la dagaalamay hey etoobiyaan iyo amisom maxay isdoorshaa soo in lai sheega ma ah ninka bajumbuura ka yimid iyo kambaala mid ka yimid iyo ka adisab ka yimid isku doorshaa lai sheego ninka hawiye lagu jihaadahaya iyo soomaaliya kale maanta lagu jihaaday maxay isdoorshaan dadka waa in wax la fahansiiyo umada been looma sheego waxaan marna waxaan jihaad ka dhigin marna xaaraan ka dhigin maanaan fahmaanuun war laba gaal bay wada ahaayeen mid kasta waa cadow ummadduna baabiya etoobiya dhibaysan noo geysanin bay nimanka afrikaanka isankan way noo geysteen muslimiinta ay laysa amisom etoobiya ma layno soomaaliya magac ayaan ka hadlaya koonfur marka la yidhaahdo amisom intay baabi'isay ama hanti ama dhib geysatay etoobiyaanku ma geysanin adbuu waa reerkaad ka tirsan tahay sheekh sala haddana been ku sheegay ii sheeg intaa iyada hal aroor keliya baa lixdan toddobaatan boqol labaatan bay dilaan bm aan macno lahayn bay meeshu doona u qaybiyaan damba kamale etoobiyaanku niman dagaalamo ninkooda raadsado oo kula xisaabtamay aayaan niman umusha dooxan oo carruurta madaxa ku dhufan oo tabliiqa iska wardanhaya masaajidka ku duminhaya baaba yimidba kuwan hadduusan jihaadkooda xaqahan jihaadkii xaq ah soo isweydiiye maaha ummadda miyaan loo sheegin wadaadahoona intay soo lagu urursadaan daarahooda ha difaacdeenaya guryahoodii afakaadhada mooyan ragga xisaabtamaya iyo gaalaha isku daayaan intaasna odhan laha kolley fayamkut fi ardi baarak allah fiik baarak allah fiik wa amarahu ilahi wuxuu amray fii dafci caduwihi min shayaaiin alins nabigu ilahi wuxuu amray inuu difaaco iska difaac cadowga shayaaiinta insiga ah cadowga shaydaanka insiga ah cadowga shaydaana ee insiga asagu see loo difaaci bian yadfaca bilatii hiya axsan hadduu xumaan la yimaado in wanaag aad kala hortagto ibn cabaas wuxuu ku soo ururiyey waa maxay waa asabru waxaweyaan bar markuu aad xanaaqdo in aad muxuu ahay sabarto waad kullaan waa lagaa xanaajin waxaad dhihi kan madaxa maba qaadaaba muxuua kan booca ku dhegtaa kan adduunkama ma dhaafisaa xanaaqa yuusan kula tegin muxuu ahaaye dulqaadoo sabir nin baa kugu xadgudbay iskaga dulqaado xilmi nin ku xumeeyey wanaaji idan waagi dambe hawshu dhan ba isku nabigu tii baa la faray oo fa yuqaabila inuu nabigu la qaabilo isaa'ata man asaa'a ilay ruuxa nabiga xumaan ku sameeye ku xadgudba bilixsaani wanaag iyo wajahlahu shaydaanka insiga jahligiisana bilxilmi dulqaad iyo gubannimo wa dulmahu dulmigiisana bilcafi cafis wa qaicatahu goyntu nabiga gooyena bilsilati inuu xidhiidhiyo wa ahbara ilaahay wuxuu u sheegay nabiga annahu in facala dalika sidaa hadduu yeelo caada wuxuu noqonayaa caduwu kii cadow kaannahu aan mudawaliyun gacal xamiimun weliba naxariis badan oo qariib ah shalay kula dagaalamay haddaad wanaajiso oo kii kugu xadgudba aad kaga dulqaadato oo kii ku dhiba aad cafiso oo kii ku dulmiya aad faraha ka qaado waxaa weeya nin walba wuxuu ninka kii ku xumeeyana aad wanaajiso ma ninkan yaadan ku cadaabgelin faraha ka qaad buu odhanaya wa amarahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray fii dafci dahaynoo jazaada billahi towfiiq